asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii soddonaad ee kitaabka kitaabu tawxiid lishaykh moxamed ibni cabdilwahaab ama bacd qala lmualifu raximah llahu tacaala baabu qawli illahi tacaala alam tara ila aladina yazcumuuna anahum aamanuu bima unzila ilayka wama unzila min qablik yuriiduuna an yataxaakamuu ila altaaguuti waqad umiruu an yakfuruu bih wayuriidu shaytaanu an yudilahum dalaala baciida baabkan uu aayadda uu tarjamada uga dhigay waxaa laga wadaa oo sheekh kaga hadlayaa ataxaakum ilaa gayri kitaab illah wa sunati rasuuli illahi sal alay slam yani inuu ruuxu xugum ahaan u aado oo uu dadku ay ku inay ku kala baxaan oo waxay isku haystaan uu ku kala saaro ay ugu laabtaan ilaahay subxaana wa watacaala kitaabkiisa waxaan ahayn iyo sunada nabiga sal alay waslam waxaan ahayn labadaa waxaan ahayn in laga dhigto dastuur ama nadaam lagu kala baxo taasuu ka hadlaya baabkan marka kii hore calaaqa weyn buu laleeyahay oo calaaqadu lale waxay kii hore wuxuu ahaa culimada ama madaxda oo xalaaleynta ama xaaraameynta lagu raaco sharciga khilaafsan tanna jiha kale ama nidaam kale ama dastuur kale ama qaanuun kale oo xukum laga dhigto oo maxkamadaha la dhigto bulshadu isku kala xugmiso laysku kala saaro taas bay ka hadlaysaa macnaha marka waa isku dhow yihin baabu qawli illahi tacaala waxay baabu yahay ilaahay odhahdii uu yihi alam tara soo ma aragtid ila aladiina kuwa yascumuuna sheeganaya anahum iyagoo aamanuu inay rumeeyeen bimaa unzila wixii lasoo dejiyey ilayka adiga lagugu soo dejiyey nebigu wamaa shay inay rumeeyeenna sheeganaya unzila lasoo dejiyey min qablika hortaa kuwaasoo ma aragtid yuriiduuna ayagoo doonaya an yataxaakamuu inay u xugum tagaan ilaa daaquuti daaquutka inay u xugum tagaan walxaal bay u xugum tegayaan <clears throat> waqad umiruu iyagoo la amray an yakfuruu inay ku gaaloobaan bihi daaguutka wayuriidu wuxuu doonayaa ashayaanu shayaanna wuxuu doonayaa an yudilahum inuu lumiyo dalaalan lumsanaan ama lumin baciidan oo fog waidaa qiila lahum haddii lagu yidhaahdo tacaalow kaalaya ilaa maa anzala allah wixii ilaahay soo dejiyey u kaalaya wa ila arasuuli rasuulka ilaahayna u kaalaya ra-ayta waxaad arkaysaa marka almunaafiqiina munaafiqiintii baad arki oo yasuduuna jeedsanaya canka xaggaaga suduudan jeedsi fa kayfa xaal seebuu noqoni idaa asaabathum markay ku habsato musiibatun musiibo markay ku dhacdo bimaa qadamat aydiihim gacmahoodu waxay hormarsadeen darteedna ay musiibadaasi ugu dhacdo uma markaa kadibna jaa-uuka ay ku yimaadaan yaxlifuuna iyagoo dhaaranaya billaahi ilaahay ku dhaaranaya oo maxay leeyihin waxay odhanayaan in aradnaa maa aradnaa ma aanaan ula jeedin ilaa ixsaanan wanaag mooye wa tawfiiqan iyo wax isugeyn wax xumun baan iswaafajinayn aayadda markaa qoladaa qolyahaasay aada dhaleecaysay oo waxaa ilaahi subxaana watacaala uu ku eedaynaya qolyo iimaan sheegtay yani yadcumuuna laga cabiray kelimada zacama la yidhaha inta badan luqada carabiga waxaa loo isticmaalaa waxa sheegashada ah ee laakiin aan asalka ahayn ruuxuu iska sheeganayaa xaqiiqadiisiina ma hayo marka kuwa sheeganaya iimaanka oo inay rumeeyeen wixii adiga lagugu soo dejiyey nebi oo kitaabka qur-aanka ah wixii hortaa la soo dejiyo kutubtii hore ah kuwa sheeganaya inay rumeeyeen iyaad arkaysaa ayaga oo u xugum tegaya haddana daaquudka uxugum tegaya yani laba arrimood oon islahayo waay kitaabka ilaahay baa rumeeyey waxaa kaloo rumeeyey kutubtii ka horreysay haddana daaquud baan uxugum tegiy oo aan waxayga u geysan oo qaanuun ii noqonayo i kala saaraya ama garsooro aan ka dhiganaya labadaasi wax isqabanaya maahe kala daayima macanaha tacajubka halkaasuu ku jira alam tarabu macnaha waxa weya waa la yaab waaye yani waxa lala yaabbayhaba su-aashu macnaha ku wajahanta marka baaquudka waa inagii soo marno kulu ma tajaawaza bihi alcabdu xaddahu min macbuudin aw matbuucin aw mutaac waa inagi kusoo marnay waa wax walbo xadkuu lahaa la gudbiyo ila shay walba xad buu leeyahay oo mid la caabuda ah sida sanamyadoo kale ah ama mid la raacsan yahay ah sida madaxdoo kale waxaan ujeedaa sida culimado kale ama muaacin mid la adeecsan yahayo sida masalan madaxda oo kale marka waxaa soo galaya madaxda iyo culimada iyo asnaamta iyo qabriyada kulli daaquudkaas soo gelaya marka daaquud waa la wada yidhahda maanaha dawaaqidiibay marka uxugum tegayaan dawaaqiidda marka uxugum tegayaan waynoo doonta insha allahu tacala ayadda sabnazuul bay leedahay oo culimada qaar kamid ah ay usheegaan dawaaqiddaa waxaa laga wadaa ay uxugum tegi jireen cid walba oo garsoor ahaan iska dhigta oo yani waxa weya ummadda dadka meel ufadhiisata oo waxa uu wax ku kala bixinahay wax ku kala saarayan una sharci ilaahay ahayn baabuud wey marka kuwaasay aadahayaano wixii ay isku qabsadaan oo dhexdooda yimaada kuwaasay ula tegayaan haddana islamarkaa waxay leeyihiin waxaanu rumaynay ilaahay iyo kitaabkiisa iyo rusushiisa iyo kutubtii hore kulli waan rumaynay bay leeyihin marka bal labadaasi waa wax qabanaya ma aha shaydaanna wuxuu doonaya oo nimankaa ka rabaa inuu lumiyuu doonaya lumin aada u fog inuu lumiyu doonaya oo xaqa aada uga durugsan macnaha waxaa laga rabay marba haddii ilaahay iyo rasuulkiisa rumeeyeen oo kutub kitaabka ilaahay ay rumeeyeen kutubtii ka horreysayna ay rumeeyeen waxaa loo baanaa inay la soo sooma dhawaaqiida inay la coloobaan oo gaalada la coloobaan oo waxyaalahaas macnaha waxa weye garsoornimada sheega inay garsoora yihiin sheeganahaye haddana macnaha waxa wey waxaan ilaha sharcigiisa wax ku maamulay inay la dagaalamaan oo ka beri noqdaan baa loo baahnaa inay ka beri noqdaan iska badaayo waxayba ka dhigteenba madaxii yani caadiliin ay yani ukala u tagaanoo ay ku kala baxaan bayba ka dhigteen taaway midda macnaha waxa wey marka lala yaabay haddii lagu yidhaahdo warkaalaya ilaahay iyo rasuulkiisa u kaalaya ha idin kala saareen oo meesha aada kuwa ka aadaysaan sharciga ilahay u imaanda haddaad saa ku tidhaahdana munaafiqiinta waxaad arkaysaa iyagoo kaa jeedsanaya jeedsi macnaha way daba jeedinaya waa kaa tegayaan way macnaha adiga ku imaan maayaan laakiin baabuudkaasay u tegayaan xataa haddii la xusuusiyo warre waa xagee socotaan sharciga ilaahay baa halkan yaallo rasuul ilaahay baa kan oho kitaabka ilaahay baa kale maad u tagtaan isagoo ku kala baxdaan ayagoo la xusuusiydina haddana yeelino mawaaqiita ay aadayaan macana saasuu ilahi subxana watacaala uu kuleeyay waxaa lagu tilmaamay marka inay munaafiqiin yihiin markaasaa rabbi subxaana watacala wuxuu yihi xaalkooduuse see noqon doonaa markay musiiba ku habsato musiibadaasoo sababkeedu uu ah, yahay sababka keenay uu yahay waxay iyagu hormarsadeen bimaa qadamad aydiihim waxa waaye waxyaalahay la yimaadeen ama af kala yimaadeen ama adin kala yimaadeen markaa kadibna markay musiibadaasi ku dhacdo ayay ku imaanayaan ayagoo dhaardhaaranaya oo waxay ku dhaaranayaan ilaahay baan ku dhaarane wanaag baan ula jeednay yani waxa weeyaan taladooda naga xumaato laakiin uun wax iswaafajiya un baan lahayn oo dadkan ishaysta yaa dhexdooda yuusan dhib ka dhicin ixsaan iyo sababal iyo wanaagdoon un baan ahayn mar insaanku waa khaldami karaa laakiin ujeedada nadu waxay ahayd waa hagaajiye ee wax xumeeya ma ahayn sidaas oo dhan yani waa marmarsood iyo qiila bixid wey aan asal lahayn qalbigooduna iyo niyadooduna faafaasid bay ahayd oo munaafiqiin bay ahaayeen oo islaamka diinta mayna rumayn sheegashay ahaayeen oo iska sheeganayeen kadibna qalbigooda wixii ku jira unbay ku kaceen wey macana nin ilaahay rumaysan oo rasuulkiisa rumaysan oo sharcigiisa rumaysan kitaabka ilahi intuu ka tillaabsado daaquud garsoore lagu magacaabo waxma raadsado wuxuu dooni baa ahada saa wey mida marka la doonay in layna baro alam tara soo ma aragtid nebigow ila aladiina kuwii sooma aragtid yazcumuuna sheeganaya annahum yagu aamanuu inay rumeeyeen bimaa unzila ilayka waxa lagugu soo dejiyey wamaa shay inay rumeeyeen bay sheeganayaan unzila lasoo dejiyey min qablika horta kutubtii hore kuwaasoo ma aragtid yuriiduuna xaal ay doonayaan an yataxaakamuu inay u xugum tagaan oy gartooda u geystaan ilaa daaquuti daaquudka inay u gartagaan macnaa uxugum tagaan walxaal bay saa yeelayaan umiruu la amray an yakfuruu inay ku gaaloobaan bihi daaquudka ilaahayna wuxuu amray daaquud oo dhan ku gaalooba ayaguna daaquudka ku gaalooba la yidhi hayayba maxkamada geysteen saas way maanaa ama ay arrintooda u dhiibteen ama ay cadaaladba ka raadinayaan oy wax u geysanayaan wa yuriidu shaydaanu shaydaanna wuxuu doonayaa an yudillahum inuu lumiyo dalaalan lumin baciidan oo aada u durugsan yani inuu xaqa garab mariyuu rabaa oo waxaba shaydaan baa ka shaqeynaya inay intay ka tilaabsadaan sharci alle ay meelo kale aadaan waa hawl shaydaan wato wey waidaa qiila lahu haddii lagu yidhaahdo tacaalow war kaalaya ilaa maa anzala allahu wuxuu ilaahay soo dejiyey u imaado u kaalaya wa ila arasuuli rasuulka u kaalaya saa marka la yidhahdo oo kitaab alle iyo nebi maxamed salawatullahi wasalaamu caleyh u imaada marka la yidhahdo ra-ayta waxaad arkaysaa almunaafiqiina munaafiqiintiio yasuduuna jeesanaya canka xaggaaga kaa jeesanayaan suduudan jeesi yani way daba jeedinayaan waaba iska dhaqaaqayaan tage meelo kale aadayaan macnaha macnaha odayaashooda iyo waxaa nimanka sida loola hadlayo dawlado waaweyn mayna lahayn maxkamado leh oo maxkamadaha dastuurka iyo nidaamka lagu maamulana dawlado gaala oo kale laga soo ergeystay mayna lahayn laakiin waxay lahaan jireen dawaaqiinda waa inagii soo marnayo wadaadada dad wadaad ahaan ku magacaaban oo kuhaan ah oo shayaadiinta iyo jinka la shaqaysta oo samada xaggeeda wax looga soo sheegsheego been iyo run isku jirta looga keeno inagii soo marnay qoladaasaa meel u farfadhidayo wixii isku qabsadaan ugeyn jireen dawaaqiinta marka ay uxugun tageen ku jireen kuwaasi ahayn kuwaasi waxay yidhahdaan ba kuguyi jireen marka saas saas masaladu saasaa lagu kala baxaya marka marka saasay ahaan jireen fakayfa xaalku seebuu noqon doonaa idaa asaabathum markay markay asiibto oo ay ku dhacdo musiibatun musiiba markay ku dhacdo bimaa qadamat waxay hormarsatay aydiihim gacmahoodu ay hormarsato daraaddeedna ay ugu dhacdo maana musiibo xilka ilahay ka timid markay ku dhacdo xaalkoodu seebuu noqon doonaa uma markaa kadibna jaa-uuka ay ku yimaadaan yaxlifuuna billahi iyagoo ilahay ku dhaaranaya in aradnaa ma aradnaa ma aanaan doonaynin oo ma rabno ilaa ixsaanan sabafal iyo watawfiiqan wax iswaafajin mooyaane yani dadkan ishaya inaan iswaafajino on walaalaysinon isu geynana waan rabnaa ko ta labaadna sabafal bay naga tahay annaga intaasay odhanayaan macana mid weligaaba waxaad ogaataa ninku markuu xumaan doonayo inuu sameeyo xumaanta ta ugu xun shaati fiican waa loo gelin karaa wax wanaagsanna waa loo muujin karaa ibni aadamka yani sharciga ilaahi subxaana watacaala inti laga gudbo oo sharciyo kaleeto iyo nidaamyo kale la samayso ayaa haddana magaca wanaagsan loo samayn karaa sida masalan arrinta hadda markhaati madoontada hadda bulshooyinka muslimiintu ay ku jiraan oo kaleeto oo maxaakimta maamulaayo waa laba qaybood un hadday bulshooyinkai mujtamacaadka badawiga ee xagga badawinimada u dhawaa yihiinna odayaasha kala saaraan ogaasyadooda iyo salaadiintooda iyo xeer jajabkoodaasay u kala baxaan waa xeerka macnaha waxa weya yani waa xeerka badiya sharci ilaahayna lama yaqaano subxana watacala bal col baa loo haystaa war sharci aan lahayn sii daynayn cadow wey bay odhanaya hataa macnaho yan hadallada laga soo gooriyo taasi waa mid haddii ree magaal la yahay oo dawlada u saraysan yihiinna dawladahooda waxay ku isku maamulaan sharciga ingiriiska iyo kii faransa iyo kuwo gaalo laga soo iiso gumaysigii wadamada haysan jiray sharciyadu ka tegay ee uu wadanka uga tegay unbaa lagu maamulaa kitaab ilaahina subxaana watacaala waxa wey waa waa la tuuray marka qolyihii hal hal mas'alo intay la dhuntaan ula tegi jiray dawaaqiida haddii sida loo eedeeyey humad dan oo sharcigeediiba bedasho meel inta iska dhigtay maxkamada samaysatay oo dawlado samaysatay kulligeed waxaa sharciga l ilaahay ay ku salaysan tahay maxaad u malin marka eedda loo soo jeedin lahaa maxaad umalin qaani waa ka halisan yihiin kuwan mana marka waa arrin halisa waay waida qiila wa qawlihi tacaala buu yahay waidaa qiila hadii la yidhahda lahum iyaga laa tufsiduu war hafasaadinina fi lardi war dhulka hafasaadinina markii la yidhahdo qaaluu waxay odhanayaan inamaa inamaa wax kale maehe naxnu annaga unbaa muslixuuna hagaajiyayaal ah war muxuu yahay fasaadkaad sheegaysaan cid kale wax hagaajinaysaa ma jirtay odhanaya waa munaafiqiintii waay fasaadinta dhulka la fasaadinayahay macaasida lagu fasaadiya ninkii dhulka ilaahi subxaana watacaala wax ku caasiyaay yani waxa wey wuu fasaadiyey wuu fasaadiyey oo tuugnimadu waa fasaad shirkigu waa fasaad yani waxa weyaan zinadu waa fasaad beentu waa fasaad wax alla macaasida dhulka dushiisa lagu sameynaya fasaadinta dhulka ah maxaa yeele dhulka haddii sida waxaasoo kale lagu sameeyo oo dunuubta lagu sameeyo ciqaab ilahay baa ku imaan subxana watacaala ciqaab ilahay markay timaadana waxyaalo fara badan oo asaasiyaadka nolosha ah oo addoommada u baahnaayeen baa la waayi doonaa fasaadka cudurro fara badan baa imaan dhibaatooyin badan baa dhulka ka dhacay marka war dhulkaa fasaadinina oo macsiyada iyo dembiyada aada ku haysaan ka daaya marka la yidhahdo yaa waxay odhanayaan oo oh, yaa kale u hagaajinhayaba inamaa naxnu muslixuun xataa cid kaloo dhan waa u diidan yihin inay waxhagaajiyaan annaga un baaba waxhagaajinay leeyihin maana saas wey aayaddii horena maxay yidhahdeen in aradna ilaa ixsaanan wa tawfiiqa marka waa midda la muujisanayo wey hadalkaas noocaasa inta badan dadweynaha masaakiinta ah baa lagu yani yaa lagu takdiiriyaa iyagaa lagu hogaansanaa oo maskaxda lagaga xadaa oo dalihiina unbaanu ka shaqaynaynaa oo annagu maxaanu u dhimanaynaa oo waxaan iswaafajinaynaa diin alle subxaana watacaala iyo mutadallabaadka casriga adduunku waa hormaray nadaamku waa tegey yani waxa weeyaan ilbaxniyaa la gaaday technolojiyadu waa hormartay nadaam waxaa la rabaa la socon kara iyo dastuur noloshan hormartay la socon karay wixii in laiswaafajiya marka u baahanta ilaa isaana wa soo maa marka inamaa naxnu muslixuuna soo maa subxaana watacaala buu ugu talagalay ilaa qiyaami saaca ilaa saacaddu ka imaanayso ilahay sharcigan ugu talagalay subxana wataala adduunka inuu maamulo isagaana saalixa fii kulli zamaan wa fii kulli makan wa fii kulli mujtamac bulsho walba iyo zaman walba iyo waqti walba iyo xilli walba sharcigana saalixa wax la nasakhi karayo iyo wax la bedeli karayo midna ma uu jiro macna laakiin sharciyo binu aadamku uu dejistay ayagaa u baahan markii uu muddo joogaba bal icaadatu nadar in lagu sameeyo dib loo fiiriyo waa idinka arkayo sharciga dawladda u dhigan dhowr sano markay kasoo wareegtaba inta iy kolba dejisteen rag khubara ah baa loo saariyo markaas bal dib u fiiriya markaasay masakayaan ka laga saaro ka ha lagu bedelo ka ha laga saaro saa lagu bedelo ka sharci ilaahi ma laha subxana watacaala nasak iyo wax laga bedelo waxaa ugu dambeeyey nebi maxamed salawatullhi wasalaamu caleyh khalaas nebi maxamed hadduu geeriyooday sharcigu wuxuu qaatay siiqadiisii ugu dambeysay ee khuluudka ahayd uu ku waari lahaa macana ilaa qiyaami saaca saasuu qaatay marka badbedel dambe ma jiro macana waidaa kiila lahum hadii lagu yidhahdo laa tufsiduu war hafasaadinina fi lardi dhulka hafasaadinina qaaluu waxay odhanayaan inamaa naxnu annaga unbaa muslixuuna hagaajiyayaal ah annaga unbaa wax hagaajinayno wanaag ka shaqaynayna wa qawlihi buu baab u yahay olahdi ilahi uu yihi walaa tufsiduu war hafasaadinina fi lardi dhulka hafasaadinina bacda islaaxiha hagaajinteeda kadib ilaahay markuu rususha iyo kutubta ku hagaajiyey iyo sharcigiisa uu soo dejiyey iyo daacada uu ku hagaajiyey idinkaa fasaadino wixii ha wadcuuhu ilaahay barya khawfan cabsi aad ka cabsanaysaan daraaddeed wa damacan iyo hunguriyeyn aada naxariistiisa hunguriyeynaysaan daraaddeed ina raxmat allahi waxaa yeele ina raxmat allahi ilahay naxariistiisu qariibun midii dhow wey min almuxsiniina kuwa samafala dadka samafala ayay u dhowdahay bu rabbilahi subxaana watacaala maanaa aayadii horubay le macnada dhulka islaaxiisa iyo hagaajintiisuna waa daacada ilaahay iyo sharciga ilahay oo lagu dhaqo iyo kitaabka ilahay iyo sunada nabigu sal ly slam la raaco islaaxinta dhulku taas waay islaaxinta dhulku middaa iyadaa ah waay fasaadintuna waa taa waay sidaa daraaddeed buu nabigu sal lay slam xadiis saxiixa ku odhanay laxadun tuqaamu fi lardi khayrun liahli lardi min an yuntaruu arbaciina yawman aw kama qaala sal alay slam hal xad ah oo dhulka dushiisa lagu oofiyo xuduudda sharciga ilahay ka mid a ah, ayaa waxay uga khayr badan tahay dadka dhulka ku nool afartan beri oo isku xigtay in roob la siiyo afartan beri oo isku xigtay in roob laydin siiyo waxaa idin dhaan oo ka khayr badan hal xad ah hal ruux oo intuu dembi galay xad sharciga laga oofiyo saasuu nabigeenu leyahy salawatullai waslamu caleyh waxaa halkaa xad ee la oofiyey inta khayra lagu gaadhay iyo inta barakaada lagu helay dhulkana barakaad badan baa kaga soo bixi samadana waxyaalo badan iyo khayr badan oo ku jiro ilaahay ku furi subxaana wa tacaala sidaas way macana laakiin roobkan da-ay afartan beri afartanka beri da-ay waa xad waa wax koobano yani waa dhibic timid waxbay soo saari dhowr bilood kadibna way ingegi wey macana marka kooda khayr badan talaa khayr badan khayrkeedu daa'imka iyo macana khayr jand aakharana waa leeda khayr adduunna waa leeda mana marka sidaas wey walaa tufsiduu fi lardi dhulkaa fasaadinina bacda islaaxi hagaajinteeda kadib ilaahay baa hagaajiyey oo sharcigiisii iyo daacadiisii iyo kutubtiisii iyo rusushiisu ku hagaajiyey markaa idinkuna ha fasaadinino waxaa wax ka gedisan dhulka ha ku kharibina wey macna ha xumaynina dhulka wadcuuhu ilaahay barya khawfan cabsi aad ka cabsanaysaan iyo wadabacan damac aad damcaysaan daraadeed damac macnaa waa hunguriyeyn waayo macna rajo aad ila naxariistiisa rajaynaysaan iyo cabsi aada cabsanaysaan labadii aad soo marnay waa labada garbood ee lagu duulo waayo ama labada lugood ee lagu socdo markaa xagga ilaahay uu usii socdo addoonku waa alrajaa waalkhawf damac aada ilaahay naxariistiisa iyo jannadiisa hunguriyeynayso way ku wadaa oo way ku riixaysaa talabaad ay ku riixaysa waxa way cabsi ilaahay cadaabkiisa iyo ciqaabtiisa iyo cadhadiisa aad ka cabsanayso waa labada marka garbood ee aada ku duulaysa sida shimbirkii oo kale ina raxmata maxaa yeele ina raxmat allahi ilaahay naxariistiisu qariibun tii dhowey oo yay u dhowdahay min almuxsiniina kuwa samafala ayay ilahay naxariistiisu dhowdahay subxaana wa tacaala wa qawlihi tacaala buu baab yahay macnaha hal mid hal arrin inaan fahno waa laga maarmaano arintaas waxay tahay ilaahay subxaana wa tacala baa horta wax walba bixiya waxna isagaa bedela laakiin sunan baa jira wniye qanuun baa jira adduunkana ilahay ku maamulo subxana wa tacaala qanuunka ilaahay adduunka ku maamula wuxuu yahay adduunka bulsho ama dad hadday hagaagaan hagaaga ay hagaageen ilahay sharcigiisa ay ku hagaageen midhuu waa sabab sababkaasina natiijuu natiijadiisuna waxa weeye ilaahay inuu addoommada hagaajiyo oo uu adduunkana wax fiican siiyo aakharana uu janno siiyo natiijadu waa middaa iyada walow ana ahla lqura aamanuu wataqw lafataxna calayhim barakaatin min asamaai walardi soomali samaawaadka iyo dhulkaba barakaadka ku jira furo waxa u ah ilahay daacadiisa subxana watacala taasaa lagu furtaa kaydadka waaweyna dhul ku jira iyo kuwa cerka labadaba furaha lagu furtaayo waa daacada ilahi subxana watacala qufulka xidhana waa ilahay macsiyadiisa subxana watacala saa daraaddeed buu nabigu sal ly slam wuxuu yihi akru zamaanka marka nabiylahi ciisa u yimaado oo nabillahi ciisa markuu yimaado oo mu'miniin ay dhulka kusoo hadhaan dhulku barakaadkiisi uu soo saaray barakaadkiisi uu soo saara markaas halkii xabad ee rumaanka ahayd hal xabo oo qudaar ah yaa waxaa ka dhargeeyay intaasoo ruux ka dhargeeyay markaasay ka fulayaan iyadoo sideedii ah. weynankaa ileeb aan goosanayna iyo dalagan go-ahaye iyo midhahan baxaya iyo kulli waxaa yaryareeyey oo nafta ka qaadahaya mataqaana waa macsiyad iyo dembigaan gelayna wey haddii macsiyad iyo dembiga la yareeyo ama la daayaba waxaasi waynu iska waaweynaanu markaasaa hal xabbaa waxaa ka dhargeeya intaasoo khalqi ilahay macna saasuu nabigu ku sheegay salawatullahi wasalamu caleyh marka daaco ilaahay baa dhulka islaaxiso oo hagaajisa oo macnaha waxa weeye dhibaatooyinka lagaga baxaa macsiyaduna iyaduna way kasoo horjeedaayo way xumaysaa dhulkay fasaadisaa oo dhibaatooyin badan baa ka yimaada cuduro xaalkooda la waayay ayaa yimaada sida kuwa loo kaleeto siduu nabigu sheegay salawatullahi wasalaamu caleyh roob la-aan baa dhacda oo roob la-aantu waxay ku dhacdaa yani waxa weeyaan xoolaha zakadooda la bixin waayo siduu nabigu xadiidka saxiixa ku sheegay salawatullahi wasalaamu caleyh dagaalo iyo dagaalo ahliha yimaada oo iyaduna waxay ku yimaadaan buu nabigu yuri sal lay wasalam haddii madaxdu ay sharciga ilaahay ka tagaan dadka ilahay waa isku diraa subxaana watacala waa xadiis ibnu maajix u warinay haddii bulshadaasi sharciga ilahay ka tagaan ciqaabta la ciqaabay adduunka ugu horeysa waxa wey iyagoo la diro oo qalbigooda laysu xumeeyo oo isbaabi'iyaan marka ciqaabtu aakhare keliya noqon maysa adduunkay soo degdegi dhulkiibaa fasaadi marka saas way macnaa dahara alfasaadu fi lbari waalbaxri bima kasabat aydi nnaas liyudiiqahum bacda aladii camiluu saas fasaadka dhulka ka muuqdaay waa dunuubta addoommadu gelayaan wey wa qawlihi tacala wuu baab u yahay afa xukma aljaahiliyati <clears throat> ma jaahiliyada xukumkeedii ayay yabquuna raadinayaan waman axsanu yaa ka wanaag badan min allahi xagga alle xukman xukm yaa uga wanaag badan liqawmin dad dadkaasoo yuuqinuuna rumaynaya macnaha waxa wey waxaa lagu eedaynaya jahiliyada xukumkeedu waxa wey waa xukumkii jiray intaan islaamku soo degin ama waa xukum walba oo sharcigaha laga qaadanin xukum jahiliya la yidhahda nisbatun ila aljahiliya alati kaanat qabla islam waxaa loo tiirinayaa bulshadii islaamka intuusan nebi maxamed lasoo diray salawatullai wasalaamu caleyh jirtay ee jaahiliga ahayd ayaa loo tiirinaya aw nisbatun ila ljahli ama jahli baa loo tiirinayaayo wax walboon xagga ilahay ka imaanin oo addoommada xaggooda kasoo fulay jahli buu ku salaysany marka ma xugum jahli ku salaysan ayay doonahayaan oo raadinayaan kii ilahayna waa ka tegayaan miya war laba shay oo laysku doorsado ma aha laba shay oo laisgarab dhigana ma ah yaa ilaahay xaggiisa ka wanaag badan xugm xagga ilahay ka yimid yaa ka wanaag badan yuu u wanaag badan yahay liqawmin yuuqinuun dadka si hubaal ah ilaahay u rumaynaya yaa xukunkiisana ku qancay oo uu u wanaagsan yahay laakiin inta kale way ka carariba afa xukma aljaahiliyati jaahiliyada xukunkeeda miyay yabuquuna raadinaya waman axsanu yaa ka wanaag badan min allahi xagga alle xukman xukm yaa kaga wanaag badan liqawmin dad xukumkaasu liqowmin dad ah dad u ahaaday dadkaasoo yuuqinuna alla rumeynay yani xukmi la kala xukmiyo dad ilaahay rumeeyey oo yuuqi macnaha waxa wey xukumkani xukumkani waxaa ku intifaacaya dadka muuminiinta kuwa kale laftooda faaiida waa kasoo gaaraysa oo naxariistaa guude sharciga ilaahay loo istaajiyey oo lagu dhaqmay naxariista ka imaanaysa roobka ku imaanaya barakaadka kusoo baxaya gaalada xataa waa ku intifaacaya laakiin intifaaca awaliga ah waxaa iskale dadka iimaan kale macnaa iskale marka hore an cabdilahi bni cumara an cabdillahi bni camr bni caas radia allahu canhuma ana rasuula lahi sal lay waslam qaala nabigu wuxuu yihi laa yuminu ma rumaynin axadukum midkiin xataa yakuuna ilaa uu ka ahaado hawaahu hawadiisu waxay naftiisu jeceshahay ilaa ay ka noqoto tabacan mid raacsan limaa ji'tu bihi waxaan la imid midkiin iimaankii la rabay muusan rumaynin rumayntii la rabay muusan rumaynin iimaankiisuna meeshii la rabay ma gaarsiisna ilaa balwadiisa iyo waxay naftiisu jeceshahay ay ka dabagasho oy ka raacdo wixii aan la imid yani waa sharciga ilahay baa horeeya naftaadu waxay jeceshahayna sharciga ilahay bay ka dambaysaa saa ilaa aada noqoto maadan rumaynin saasuu nabigu sal lay sl xadidka kuleeyay qaala nawawiyu imaam nawowi wuxuu yihi xadiidun saxiixun xadiidku waa xadiid saxiix rawaynaahu xadiidka waan warinay fi kitaabi lxuja biisnaadin baan ku warinay saxiixin xadiidka saas imaam nawwi le laakiin sanadkiisu waa daciif sanadkiisu waa daciif maxaa yele waxaa ku jira sanadkiisa nin la yidhahdo nucaym ibnu xamaad ninkaas hadda ka horna waa soo marnay saduuq yukhtiu kaiira nin iska runlowbu iska ahaa sidiisa kala caadil ah laakiin gafkiisaa badnaan jiray saas daraaddeed xadiidka uu sanadkiisa kusoo aroora haddaan la helin wax xoojiya daciif way sanadku waxaa kaleeto ibnu rajab alxambali uu ku xadiidka ku cileeyey nucaym ayay ruwaadu isku khilaafsan yihin oo ragga nucaym ka dambeeya xadiiska uu ka warinayo dhowr magac oo kale gedisan buu sheegay ikhtilaafkaasina waa ku jiraan waxaa kaloo nin la yidhahdo hallabi uu ku cileeyey isagana inqiaac bayna cabdillahi bni camr bni caas wa bayna cuqbat bni aws cuqbat bni aws oo xadiidka ka warinaya cabdullahi bni camr ma uusan soo gaarin buu yidhi cabdullahi bn camr muuse soo gaadhay sida daraadeed inqiaacana wuu ku celiyey isaga un baana kulle wax ku celiyey taqriiban waxaana sheegay xaafid ibn rajab kitaabkiisa macnaha waxa weeye jaamic alculuum walxikamka ayuu ku sheegay oo xadiidka sanadkiisa aada ugaga hadlay xadiidku marka sanadkiisa waa daciif gabagabada hadal sanadkiisu daciifa hadal lakin macnaha uu kutusaya waa sax macnaha uu kutusaya waa sax axaadiis fara badan iyo aayadihii qur-aankan hadda soo marnay ayaana u markhaati kacaya macnaha ayaa u markhaati kacdaan falaa warabbika laa yuminuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum uma laa yajiduu fi anfusihim xaraja mima qadayta wayusalimu tasliima aayad aayadka iyo aayado kaloo fara badan yaa kutusaya xadiidka macnihiisu inuu sax yahay macna laa yuminu maxaa yeele xadiidka waxaa laga yaaba sanadkiisu inuu daciif noqdo laakin macnihiisu uu sax noqdo waa suurtagal macna oo macnihiisu wuxuu sax ku noqon karaa nusuus kaluu wa qabsanya macna laa yuminu ma rumaynin axadukum midkiin xataa yakuuna ilaa uu ka noqdo hawaahu hawadiisu tabacan mid raacsan limaa ji'tu bihi waxaan la imid hawada waxaa la yidhahdaa waxay naftu jeceshahay waxay naftu doonayso rabto hawaa la yidhahdaa macnaa qaala nawowiyi imaam nawowi wuxuu yihi xadiiun saxiixun xadiidku waa xadiid saxiix rawaynaahu waan warinay fi kitaabi lxuja kitaab lxuja miynu leh saas miya biisnaadin sanad baan ku warinay saxiixun oo saxiixa wa qaala shacbiyu imaamu shacbi wuxuu yihi camir ibnu sharaxil shacbi baa la yidhahda waa nin taabiciya wey oo culimadii reer kuufa kamid ahaa ardadii wuxuu kamid ahaa yani ibnu mascuud qaala shacbiyu wuxuu yihi kaana waxaa ahaa bayna rajulin nin dhexdii oo min almunaafiqiina munaafiqiinta kamida ah, iyo wa nin oo min alyahuudi yahuudda kamida ah. ayaa waxaa udhexaysay khusuumatun yani dood isqabsi wey maanaa waxbay isku haysteen fa qaala alyahuudiyu kii yahuudigaa wuxuu yihi nataxaakamu ilaa muxamadin muxamed baan xugum tegaynaayo arrinteena aan u geysanaynaayona kala saari maxaa yeelay liannahu yahuudigu carafa wuxuu gartay anahu muxamed laa ya'kudu inuusan qaadanayn arishwata laaluushi inuusan qaadanayn taqriibanna isagaa garta lahaa garta isagaa lahaayo ninkan kale uu ka gardarnaa isagaa xaq lahaa marka maxamed inoo geeriyooday isagaa caadilo aan rishriyo iyo laaluush qaadanayn wa qaala almunaafiqu munaafiqkii wuxuu yihi nataxaakamu ila alyahuud mae nin yahuudiya inoo raadi weliba yahuudiga waxay leeyihin kacab ibnu ashraf ninkii la odhan jiray ayuu ahaa lacal licilmihi maxaa yeelay kan munaafiqii wuxuu ogsoon yahay anahum iyagu ya'kuduuna rishwa yahuudi inay laaluush qaadato yahuudi labada ruux ee u yimaada mid intay waxoogaa si qarsoodi uga qaataan ka kale inay ku foorariyaan ayaa caadadooda ah saasuu marka garanaya xoogaa inuu bixiyu rabo marka faitafaqa markaasa waxay isku waafaqeen an ya'tiya inay u yimaadaan kaahilan wadaad macnaha kitaab gaablow ah midka jibanka la shaqeysta ee qeybka wax ka sheeg sheega an yatiya kaahinan inay u yimaadaan oo fii juhaynata qabiilka reer juhayna dhexdooda ah fataxaakamaa ilayhi markaasay uxugum tageen fanazlat markaasaa waxaa soo degtay alam tara ila aladiina yasxumuuna anahum aamanuu bima unzila ilayka wamaa unzila min qablik yuriiduuna an yataxakamuu ila aaquut aayaddii baabka ugu horeysay ayaa marka soo degtay saasule macana macnaa nin yahuud iyo nin munaafiqa arrin ka dhexaysay kii munaafiq ahaa marka islaamnimada sheegen ufiirso farqiga udhexeeya yahuudigu waa gaal oo gaalnimadiisa uga cadays halkaasuu la joogaa gaal baa yahuudi baan laakiin kii munaafiqa ah islaamad nimuu muujisanaya masaajidku jiraa wuu tukanayaa zakadiibuu bixinayaa xajkiibuu xajinayaa yani waxa weye muslimnimuu muujisanaya labadaasaa markaa isku qabtay kii yahuudiga marka wuxu maxamed inooge gey maxaa yeelay isagaan ku tuhmaynaa ama u malaynaynaa inuusan waxba xaq xaqdarro inuusan samayna inoo kale eexanay xoolana inaga qaadanay munaafiqiina wuxuu yihi islaamnimada sheeganayay war maya inaga daayo nin yahuudiya inoo raaday odaygii kacab ibnu ashraf ahaa ee garyaqaanka ahaa yani waxa weeyaan intaa u wax soo kala saari jira odaygaa inoo gey markaasaa markii dambe waxay isku waafaqeen inay u tagaan mid kaahin ahoo qeybka wax ka sheeg sheego oo reejihayna qabiilka la yidhaha yani waxa wey kaahin u ah kii way u wada tageen hadii ilahi waxba kama qarsoona subxaana watacaala aayadana waa kasoo degtay lagu dhaleecaynay maana aarkaasi marka waa aar daciifaho ibnu jariiri abri iyo keydkii baa wariyey waana mursal mursalka waxaa laga wadaa shacbi waa taabici dhacdadani markay dhacaysay qur-aanku soo degayena goobjoog muusan oo nabiga ma soo gaarin salawatulli wasalaamu caleyh laabudda isagii nabiga marka waa loo dhexeeya cid unbaa udhexaysa xagee bu ilaa xagee bu ka keenay cidii udhexaysayna lama garanayo saa daraadeed buu atarku marka daciif ku noqonaya maxaa yeele mursalku waa daciif kaana waxa ahaa buri bayna rajulin nin dhexdii oo min almunaafiqiina munaafiqiinta kamida iyo warajulin rajulin min alyahuud iyo nin ree yahuudiyada waxaa udhexaysa khusuumatun khusumada waa ishaysiga la yidhahda maana wax laysku haysto faqaala alyahuudiyu kii yahuudiga ah wuxuu yihi nataxaakamu ilaa muxamadin muxamed aan aadno liannahu maxaa yeelay yahuudigu carafa wuxuu gartay anahu nabigu sal lay sl laa yaakudu rishwata laaluushka inuusan qaadanayn wa qaala lmunaafiqu munaafiqiina wuxuu yihi nataxaakamu ila alyahuud yahuud baan aadayn yani adduunku hadda siduu ugu horumaray yani in la duudsiyo xuquuqda dadka waxa la yaab la wey jaamacaad baa looga soo baxayo Ehm, waxay le takhasusaad xafiisyaaba ufuran ba looyaro waa la yidhahda looyaro iyo garyaqaan iyo adduunka haddaad maqasho xuquuqda dadka unbaa lagu doodsiyaa wax alla waxaa doonta intaad samayso kasto haddaaba dhaqaalo leedahayba unbaa looyarka ugu yani aqoon fiican uguna sumcad fiican baad xoogaa siinaysa isagaa maxkamadda taagan adiguna dhulkaagaa tamashlayn wax lawado lawado lawado lawado waxaa laga yaabaa xuquuqdii dadka in yani waxa lagu shuba maata badda lagu shubo khaasatan dadku hadday yihiin dadka tabarta yar ee aan ka bixi karin inay loo yar qabsadaan iska dallayda hadday yihiin xuquuqdooda waa duudsanta haddii kaleeto wuxuuba ku qancayaaba waa loo yarya waxaan kama bixi kartida dhaqaalana uma hayside oo yar oo macnaha waxa weye iska saabasaabeyn ah oo dhaydhaymo ah iska qaado intaasuu ku qaatay intaa haddii la siiya macnaa waxa wey xataa maarata loo dadaalay waxaasoo dhan hadana adduunkaa raalli ka wadaa waa lala rabaaba jaamacaad baa laga soo saarahaya oo yani waxa weyaan brofesoray noqonhayaan oo xafiisyaa u furan oo dawladihiibaa macnaa waxa musaabaqaynayo dulmigaa laisku ogyahay mana dulmigaa laisku maal sharci ilah hadii laga tago subxaana watacaala yani waraabayaal iyo yey iyo libaaxyo dad cuna unbay noqonaya biniaadamka adakaysa wax xuquuqo isu ilaalinaya haba yareete aysan jirin haddii sharci ilahi la maro subxana watacala kaaga daranta haddana waxaa laleeyahay xuquuq bini aadan baa la ilaalinaya warmay kala daayaan suugnimadaa lagu qarinaya waxa la samaynayo dulmiga la samaynayo saan sheegnayba waa in shaagsi loo geliyo in aradnaa ilaa ixsaana wa tawfiiqan oo kale in loo geliyo waa lagama maarmaan wa ilaa waa laisfahmi si aan laisu fahmi marka waa in shaatigaa loo geliyo shaatigii loo gelina waxa way waxa la yidhahda xuquuq bani aadam baa la ilaalinaya xuquuqdii baa baduudsanta waaba maqan tahay maana maxaa la ilaaliyo saas wey licilmihi wa qaala lmunaafiqu munaafiqiina wuxuu hi nataxaakamu ila lyahuud yahuud baan uxugum tegaynaa maxaa yeele licilmihi wuxuu ogaa anahum yahuudi ya'kuduuna inay qaataan arishwata laaluush ummadda ugu dheeraysa way laaluush wax la yidhaha faitafaqa markaasaa waxay isku waafaqeen labadooda idin ee haystay an ya'tiya inay aadaan kaahinan inay u tagaan oo fii juhaynata ree juhayna qabiilka la yihahda saan soo sheegnayba qabiilooyinka carbeed qabiil walba kaahin bay lahaan jireen fayataxaakama fatafayataxaakamaa ilay fataxaakamaa ilay markaasay uxugum tageen fanazlat waxaa soo degtay qawlahu tacaala alam tara ila ladiina yasuumuuna alaaya waqiila waxaa la yihi oo iyadana la sheegaa nazlad way soo degtay aayatani fii rajulin laba nin bay kusoo degtay arrinkood labadaa ninoo ikhtasamaa dooday oo isqabsaday faqaala axaduhumaa midkood baa wuxuu yihi nataraafacu ila nabiy sal lay waslam nabiga xaggiisa aan isla aadno taraafuc waxa weye isla kor masalada waa la rufciyey baa la dhahaa marka macnaha jihada xaakimada ah ama maxkamada la geeyo ayaa laada ruficat ilqadiyatu ila lmaxkama marka waxaa laga wada waa un la geeyey waa un la geeyey nataraafac ila nabiy sal lay slam nabiga ayaynu aadiyo uxugum tegi buy wa qaala aakharu kii kalena wuxuu yihi ilaa kacb bni ashraf maya kacbin ogi uma taraafaca ilaa cumara cumar bay marka u tageen qisada uu soo gaabiye waxay ahayd nabiga u wada tageen salawatulli wasalaamu caleyh markay nabiga u wada tageen sal ly waslam ayuu xugm yuu kala xugmiyey markuu kala xugmiyey uu qanci waayo kii munaafiq ah uu soo tagay wuxuu yihi waxaad inoo geysaa ninka la yidhaahdo abubakr sidiiq inoo gey way soo tageen abubakr buu yimaade wuxuu yihi ma arin nabiga salawatulli waslamu aleyh kala xugmiyey baad dooneysaan aniga niga haddana baan aan galo oo aan xugmiyo ila dhaaf cumar bay u yimaadeen cumar bay arrintii u keeneen cumar markaasuu yidhi maxaa dhacay bal iga warramo way u sheegeen nabigaan u tagnay abubakr baan soo marnay wax yar isugan buuri gurigu dib isugu laabay seef la soo baxay qoortuuba ka gooyeyba kii saasay marka qisaw ayay u sheegaan laakiin xadiidka ama qaabkan ha u yaalla makaa kale aan sheegayna ha noqdee waqiiladaa unbaa lagu wariyaa waqiiladaas laakiin sanad saxiixa ma laha sanad saxiixa male nazalat fii rajulayni laba nin bay kusoo degto ikhtasamaa dooday oo isqabsaday faqaala axadum midkood baa wuxuu yihi nataraafacu ila nabiy sal lay slam nabigaan isula tegaynaa wa qaala alaakharu kii kalena wuxuu yihi ilaa kacb bni ashraf maya kacb bni ashraf inoo uma taraafaca ilaa cumara cumar bay marka u wada tageen oo isula tageen fadakara lahu axaduhumaa midkood baa cumar wuxuu u sheegay alqisata qisadii buu usheegay se wax u dhaceen faqaala wuxuu yihi cumar liladii kii wuxuu ku yihi lam yarda aan ku raali noqonin birasuuli lahi sal lay waslam ninkii aan nebiga ku raali noqonin xukunkiisa ayuu cumar wuxuu ku yidhi akadalika masaasay wuxu dhaceen ma intuu nebigu salawatullahi waslamu aley idin kala saaray baadan ku qancin qaala wuxuu ihi nacam haa waaba is isla kuma yahay fadarabahu cumar wuxuu ku dhuftay bisayfi seef buu ku dhuftay faqatalahu waa dilay qoortuuba ka jaray ba macnaa cumar waa dilay maxaa yeelay ruuxu hadduuba ku raalli noqon waayo xukunka ilaahi subxaana watacaala iyo xukumka rasuulkiisa waa gaaloobaya macna walaa shak waa gaaloobaya marka yani axaadiistaas iyo aayaadkaasi waxay tilmaamayaan inay dadku ay sharci ilaahi subxaana watacaala ku kalsoonaadaano ay ilaahay ayna ka kalsooni bixin sharcigiisa sharciyo kaleet iyo dhaqamo kalena ayna qaadanin ruuxa haddii uu uxugum tago marka waxaan ilaahay soo dejinin ma gaaloobaya mise ma gaaloobayso waa dhowr arrimood dhowr xaalad loo kala qaadaya xaaladda koowaadi waxa weeye kufrigiisaasi hadduu caqadi yahay hadduu caqadi yahay inuu gaaloobayo waa la isku wafaqsanya oo caqadii wuxuu noqon karaa dhowr xaalada caqadii buu noqon karaa marka koowaad waxa waaye haddii uu diido in xaq ilaahay sharcigiisu subxaana watacaala uu ka xaqsan yahay wax kastoo ibni aadam dejiyey ama sharciyada kale oo dhan isagu inuu ka xaqsan yahay hadduu diidaa waa gaaloobaya macnaha waxa weye wuxuu taagan yahay sharci ilaahay waa xaq sharciyo kaleo xaqana waa jiraan halkaaba hadduu taagan yahay in uu diinta banaanka ka yahay shaki kuma jiro lagamana muransana masalada iyada ayb waxaa kaleeto iyadana uu gaaloobaya haddii uu rumaysan yahay in sharciga ilahay lagaba fiican yahay oo ummadda loo dhaamo sharcigan uu gacmaha gurahaye dadkii laynahayey dhagax wax ku dilahaye sidan qalafsan wax u imtixaanahaya u laynahaya war sharcigan inaga daayo mid fudud oo xeerjajaba inoo soo qot kana inoo dhaame sidaa hadduu rumaysa hela iyadana khaarijilmilla waay islaamka iyadana waa ka baxaya ishkaal male taasina murankumay kama taagna maxaa yeelay waa shirki caqadi awa ah talabaadi waxa wey hadduu rumaysan yahayba sharciga ilaahay wax la siman inuu jiro wax la silmi kara inuu jiro kii hore waxay ahayd waa laga xaqsan yahay ka kalena waxa weeyaan macnaa waxa weeyaan yani waa laga fiican yahay kanna waxa weeyaan waa waa siman yihin xataa waa siman yihin sharci ilaahay baa lala siman yahay haddaad qabto sidoo kaleeto waa khaarijin ruux waa ka baxay islaanimada ma qaba ruuxu in sharciga ilahay sharci la siman uu jiro laakin sharciga ilahay inuu sharciyada ka wada sarreeyu qabaa haddana wuxuu rumaysan yahay inuu jiri karo sharci laysku maamuli karo sharciga ilahi yuusan gaadhin ba oo sharciga ilahi baa ka fiican oo lalama sii karo laakiin waxaa jira sharciyo kale oo laysku maamuli karo oo loo xugutegi karo hadduu taa rumaysan yahayna iyadana salaanimada waa ka baxaya waa suuro kale wey waxaa lamid oo iyadana culimadu ku daraan oo daliil unoqon karta arrimaha lasoo sheegay hadduu ruuxu maxkamado sameeyo maxkamadahaana dawlad ilaalisa loo sameeyo maxkamadahaana sharci ilahay sharci ahayn la dhigo oo kii ilaahayba layska halmaamo meel lagu lagu iloobo iyadana waxa wey kufri iyo gaalnimo ahay waa sida hadda masalan caalam islaami ka jirta oo kale hal suuro ayaa markaa ay culimadu yidhahdaan gaal gaalnimo ma gaadhsiisne waa kufri camali ah waay waa kufri camali ruuxii dembi weyn buu galay laakin islaamka kagama soo bixi halkaasuna waxa waaye ruuxu wuxuu ictiqaadinayaa xukunka samaynaya ama utegaya in ilaahay sharcigiisu uu ugu xaqsay wax walba haddana hawadiisa iyo naftiisa waxay ku xambaartay waxoogaa inuu sharciga ilaahay ka leexay hawadiisa iyo laftiisa ku xambaartay inuu gabsan yahayna waa is ogyiho khaldan yahay laakiin ama waxoogaa laaluushaa la siiyey ama qaraabtinimaa qaatay qaaday waxyaala saasoo kale u xagliyey sidaa daraaddeed buu sharciga ilahay intuu ka leexday buu wax kaleba ku xukmiyey waa hal dhacdo waa laba dhacdo waa saddex dhacdo waa wax macnaa waxa weyaan aan nadaam la dejisay oo lasoo guuriyey aan ahayn ruux khaldamay ah oo simbirixday qalbigiisi iyo iimaankiisuna hagaagsan yahay suuradaa iyadaana culimada yihahdaa waa gaf waa khata ama waa dembi aan gaalnimo gaadhsiisnayn haddii kufri la yidhahdana waa kufriga camaliga ah ama kufru duuna kufrin midka la yidhahda maana waa gaalnimo gaalnimo ka sokaysa laakiin suuradaha kale oo dhan iyo xaalooyinka kale ka horeeyo o dhan gaalnimo wey ninkii doonaya wuxuu ku noqonayaa risaalo yaroo aada u qiimo badan baa jirta oo uu leeyahay sheekh maxamed ibnu ibrahim mufti diyaari sacuudiya saabiq yani sheekii sheekh ulbaas ka horeeyey ee muftiga ahaa nin aada u cilmi badan buu ahaa risaalu ka alif oo alxukm bigayri maa anzala allah aada u qiimo badan oo xaaladahan uu ku tafsiiliyey waxaa isagoo sidoo kale isaguna sidan u kala dhigdhigay <coughs> ibn abilciz kitaabkiisa macnaha waxa wey sharci lcaqiida taxaawiya isaguna sidoo kale u kala dhigdhigay macnaha marka meelahaas ha loogu laabto macna bulshadu marka waa inay ku dadaasho odayaasheeda iyo culimadeeda iyo aqoon iyo kulli muslimiinta waa inay ku dadaalaan sidii sharci ilaahay uu soo laaban lahaa subxaana watacala saas ninkii odaya hadda beel hor joogana ama bulsho hor joogana ama magaalo ama tuulo ama degmo hor joogana waajib bay ku tahay waajib bay ku tahay awoodiisa intii ah inuu bulshada iyo dadka sharciga ilahay u celiyo subxaana watacaala haddii kaleeto waa la isku maran yahay lakala bixi maayo fiihi masaa'il baabkan masaa'il dhowra ku jirta kutubta qaarkood masaa-ishan ma qorayaan kutubtan qaarkood masaa-ilba ma laha laakin kutubta qaarkood baa qoraysa kaygoo kale hadda masaa-isha ma qoray meel kalaan kasoo guurguray fiihi masaa'il baabkan masaa-il dhowra ku jirta masalada koowaad waxa weeye tafsiiru aayati nisa aayadii suuratu nisa kusoo arortoo la fasiro wamaa fiiha iyo waxa dhexdeeda ah aayadda oo min alicaanati kaalmayn ah laysugu kaalmeeyo calaa fahmi daaquut daaquutka inaan fahno aayaddu waa aayaddii ugu horreysa baabka alam tara ila aladiina yazcumuun aayaddaa iyo waxa ku dhex jiro oo ah fahamsiin layna fahamsiinayo daaquud wuxuu yahay daaquud ciddii aada xukun u raadsatay inaad aada garsooro ka dhigato oo aada ilahay sharcigiisa wax ku maamulan waa daaquud macna athaniya masalada labaad waxa wey tafsiru aayat lbaqara aayadda suurat lbaqara kusoo arto iyadana la fasiro waidaa qiila lahum laa tufsiduu fi lardi qaluu inamaa naxnu muslixuun iyadana athalita masalada saddexaad waxa wey tafsiru aayat lacraaf suurat lcaraf aayadda kuso arto iyadana xagee laga qaadanaya laga qaadanaya yazcumuun yazcumuun iimaanka beentee sheegashada a waxa waaye waa iimaanka aan camal la soconin oo dhaqan uusan la soconin oo xuguntan sharciga ilahi loo xugun tago uusan la soconin waa iimaan sheegashaa wey iimaanka runta ana waxa wey waa iimaanka uu la socdo camalku la socdo oo ruuxu kitaabka ilahay ku xidhmayo oo sharciga ilahay uxukum tegayo waa iimaan run ah waay oo dhab ah ka kalena waa been wey macana asaabica masalada toddobaad waxa wey qisatu cumar cumar qisadiisii maca almunaafiqi munaafaqa yani waxa wey ku saabsanayd qisadii cumar iyo munaafaqa wey macanaha waa kii dilka maxaa yeelay cumar marba hadduu sharciga ilaahay munaafaqani uu saluubay oo uu ka tegey ku qanci waayo inuu gaaloobayo la dilina ayuu markaa cumar yani waxa wey u arkay fahamkaasuu qaatay macna oo haddii aan nidhahno qisadu waa saxiix athaamina inay daciif tahayna waa soo martay athaamina masalada sideedaad waxa weye kownu liimaani iimaankii oo ah ahaanshaha iimaanku uu yahay laa yaxsilu mid aan u xasilaynin liaxadin ruuxna uma xasilayo xataa yakuuna ilaa ka ahaado ruuxaasi hawaahu hawadiisu ilaahay ka noqoto tabacan mid raacsan lima jaa bihi rasuulu sal lay slam wuxuu nabigu la yimid yani ruuxa hawadiisi iyo naftiisu waxay jeceshahay ilaa sharciga ay dabagasho iimaan dhamaystiran lagama helin xadiidku inkastoo daciif waxaa layihi macnihiisu waa saxiix axaadiis iyo aayaad badan baa ka markhaati kacay hada wabilahi tawfiiq sal wasalam cala nabiyina maxamedin wala alihi wasaxbi walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh